bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wsali allahuma wslm cala nabiyina muxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd baabu tacziiri wa xukmi saa'il wuxuu baabu yahay atacziir edbintii iyo tacziiriddii wa xukmi saa'ili iyo horarka weerarka ah kuwa horarka ee weerarka ah xukunkiisu baabu yahay tacsiirta min alcasri baa laga keenay waxaana macnaheedu la yidhahda fi luga alraddu waalmancu baa la yidhahda shay in la celiyo oo la diidaa la yidhahdaa asalkeeda sharcigana waxaa loo yaqaanaa wax ruux macsiyo galay macsiyada iyo khaladka uu galayna ayna xad waajibinaynin ruuxaas oo lagu sameeyo wax xanuujiya si looga celiyo wixii inuu haddana sameeyo yani si looga celiyo khaladkii inuu ku dhaco ayaa waxaa lagu samaynayaa wax xanuujiya manal gaadhayso xadna ma ah xadna ma ah taasaa marka tacziir la yidhaahda yacni waxay isku baab yihiin xuduudda oo waxay iskala mid yihiin waxaa loogu talagalay in dadka lagaga celiyo macaasida ay gelayaan iyo xuduudda ilaahay ay tilaabayaan laakiin waxay ku kala gedisan yihiin xuduudduna waa shay go-an oo ama dil ama jeedal tiro leh tanina waxa weeyaan ma ahee waa uun muxuu ahaaye xanuujin intaa ka hooseysa marka waxaa geli kara in la xidho waa nooc tacsiirta ka mid in xoolo la saaro oo lagu ganaaxo waa nooc tacsiirta ka mid in la garaaco waa nooc tacsiirta ka mid wahaakada taasaa la yidhahda marka ayb wa xukmu saaili saailkana waxaa la yidhaahdaa waa ismu faacil min saala laga keenay idaa sataa wastaaala la yidhahda yacni waa ruuxa weerarka ah ee horarka ah ee gardarrada ku socda ee ama naftaada ama xoolahaaga ama ehelkaaga ku socda kaasaa saail la yidhahda saail waa gardaray kaasaa marka xukunkiisu muxuu yahay oo qaabkee loola mucaamaloonaya waay can abi burdat alansaari radi allahu canhu anahu isagu samica wuxuu maqlay annabiya nebiga sal ly wasalam oo yaquulu leh laa yujladu lama jeerno fawqa casharati aswaatin toban shaabuub wax ka sarreeya lama jeerno oo ruux laguma dhufto ilaa fii xaddin xad dhexdeed mooye oo min xuduud illaahi ilaahay xuduuddiisa ka mida tacaala korhay muttafaqun calayhi bukhaari muslima soo saaray yacni wixii aan xad ahayn ilaahay xuduuddiisa ka mida wixii aan xad ahayn waxa lagu dhufan karo oo ruuxa lagu ciqaabi karo lagu tacsiiri karo waa toban ulood iyo wax ka yar toban jeedal iyo wax ka yar toban jeedal wixii dhaafsiisan waa marka xad bay u egtahay w ila fii xaddin min xuduud illah ayb xaddaasi ayaa laisku khilaafsan yahay macnaha laga wado xadda waxay culimmadu leeyihiin qaarkood waana say u badan yihiin waxaa laga wadaa wixii tiro xadidan oo garaacis a ah loo jideeyey ama cuquubo khaasa ah loo jideeyey sida gacangooyadoo kale iyo dhagax kudilid iyo wixii la ah. wixii cuquubo khaasa loo jideeyey ama tiro go-an oo garaacisa loo jideeyey baa xad la yidhaahdaa iyadaa waxay u qaybsantaa qaar laysku waafaqsan yahay iyo qaar laisku khilaafsay qaarka laisku khilaafsay laisku waafaqsay waxaa ka mida ah masalan zinadoo kale xatooyadoo kale oo zinada waa taan soo marnay noocyadeeda xatooyadoo kaleeto khamrada cabitaankeedoo kale matalan xiraabada ama xadulmuxaarib ruuxa intuu banaanka u baxay jidgooyada samaynaya islaamka iyo diinta la dagaalama dadka la dagaalamaya qadafka oo kaleeto Eh, ruuxa ridoobay ee diinta ka baxay oo kale qisaasta ruuxu ruux dila la qisaasoo kale waa xuduud go-an oo laisla ogol yahay wa qaar laisku khilaafsanyahna waa jira oo masala waxaa ka mid a ah, ruuxii intuu caariyaystay shay diiday oo inkiray waa kaa soo marnay xaddiisa waa mukhtalaf waxaa ka mid a ah, nin nin u tegey oo kale khilaaf baa ku jira laakiin waan soo marnay waxaa ka mid a ah maalan xoolaha loo tagahayoo kale xad bay leedahay waa soo marna waa laisku khilaafsanya sixirkoo kaleeto xad buu leeyahay waa laisku khilaafsanya salaada ruuxa ka tago wahsi uga tegay xad buu leeyahay waa laisku khilaafsanya wahaakada xuduud waxaa jirto marka mukhtalaf ah iyo tu muttafaqa ah. laakiin xuduud baa laysku yidhaahdaayo waxay leeyihiin cuquubo xadidan oo go-an bay leeyihin culimada qaarkood marka waxay yidhaahdeen ila fii xaddin min xuduud illaahi waxaa laga wadaa cuquubaadka xad go-an oo ciqaab ah waxaan u jeedaa macaasida iyo dunuubta xad go-an oo ciqaaba ah shareecada u dejisay taasaa laga wadaabay wixii aan sidaa ahayn ee ka soo hadhay waxay noqonaysaa marka inta kale dunuubta kale la galoo dhan dunuubta kaloo la galoo dhan oon kuwaasi xuduudda loo dejiyey aan ahayn hadday noqoto ruuxa in la tacsiiro oo la ciqaabo oo la edbiyo waa inay noqoto toban shaabug wax ka hooseeyo toban shaabug iyo wax ka hooseeyo halkaa waxaa maraya jumhuur ahlilcilmi baa maraya oo xadiidka camalfal ku camalfalay waxaan dhihi laha waxaa ku camalfalay leyt ibnu sacad oo sidaa u qaatay axmed bn xambal fi lmashhuuri canhu isxaaq ibnu raawiya iyo bacdu shaaficiya ayb lagama siyaadin karay marka qolyahaasi leeyihi lagama siyaadin karo tobankaa lagama siyaadin oo maalan waxaynu soo marnay xadiiskii dhahaya khaa'inka gacangooyo ma leh soo ma oo ninka mukhtalifkee wax dafay gacangooyo ma leh oo ninka muntahidkee wax qoobay gacangooyo ma leh laakiin soo lama tacsiiri karo ha waa la tacsiiri karaa tacsiirtoodu laakiin waa inay noqoto xaddii gacangooyada ahayd wax ka hooseeyo waa la shaabuubi karaa waa la garaaci karaa waa la xidi karaa qaab kalaa loo ciqaabi karaa cuquubadu laakiin waa inaysan gaalin toban shaabuub wax ka siyaadsan waa inayna gaadhin sidaasay qolyahaasi ku tageen alimaamu maalik iyo shaafici fii axadi qowleyh waxaan ujeedaa imaamu maalik iyo shaafici iyo abu xaniifa labadiisii saaxiib waxay ku tageen ayagu way tahay tobanka in laga siyaadiyo laakiin xuduudda midda ugu hoosaysa in la gaadhsiiyeyna bannaanayn tobanka waa laga siiya labaatan waa la garaaci karaa laakiin xuduudda waxaa ugu hooseeya xadd alkhamri afartan bay leedahay afartan yaan la gaadhsiin wixii ka hooseysa waa bannaan tahay in lagu tacsiiro ruux halkaasay maraya adiga masaladu waa masalo silaas khilaafiye u ah taa waxa weeye waa marka la yidhaahdo ilaa fii xaddin min xuduud illaahi waxaa laga wadaa xuduudda go-an waana sida ay tafsiirka culimadu badankood marayaan alimaam ibn qayim caleyh raxmatullah baa tafsiir kale isagu qaba culimada qaarkoodna waxay leeyihin sheefkiisii ayaa qabay ibnu taymiya mase arkin ayb wuxuu leeyahay ilaa fii xaddin min xuduud illaahi lagama wado xuduudan ciqaabta xadidanle lagama wadee taa waa fuqahada isdilaaxoodii iyo luuqadoodii weye taasi ee xuduud marka la isticmaalo qur-aanka iyo sunnadu waxay u isticmaalaan macaasiday u isticmaalaan ama waajib laga tegey ama xaaraam la sameeyey tilka xuduud ullaahi sooma waman yatacadda xuduud allaahi ma waxaa laga wadaa un inta cuquubta cuquubada xadidan maya waxaa laga wadaa xuduudda oo dhan oo ama xaaraam inaad gasho ama inaad waajib ka tagtaa sooma marka wuxuu leey ila fii xaddin min xuduud illaah macnahaasuu ku fasiraya maxaa ka soo hadhay baa la yidhi marka oo toban jeedal iyo ka yar lagu dhufan karaa haddaad tidhaahdo xuduudullaahi waa macaasidoo dhan iyo dunuubtoo dhan dunuubtii oo dhan haddaad meesha ka saarto maxaa soo hadhayaa layidhi waxaa soo hadhaya oo ku dabaqmayaa buu yidhi laa yujladu fawqa casharati aswaatin toban shaabuub iyo wax ka hooseeya wax ka siyaasan laguma dhufan karo dadka la yidhi ma aha dad ilaahay xaqiisa iyo xuduuddiisa tillaabayoo macsiye alla ka galay lagama wado ee waxaa laga wadaa dad adigu aada edbinayso aadna u edbinayso maslaxadiisa daraaddeed dembina aan gelin ilmo masalan aada dhashayood edbinaysoo kale addoonkaagood edbinaysoo kaleeto reerkaaga oo kaleeto wahaakada khaadimkaagiiy adeegahaaga oo kaleeto wixii sidaasoo kaleeto aada maslaxadiisa u edbinayso laakiin aan macsiyo gelin ama dembi gelin kuwa noocaasoo kalaa laga wadaa toban wax ka siyaasa laguma dhufan karo amaa wixii kuwaa ka soo hadhay oo maslaxadaa darteeda loo edbinayo markaas yani ta'diib lilmasaalix waay taa wixii ka soo hadhay oo xaqa ilaahay wixii ku saabsan iyo macaasida laga gelayoo dhan iyo dunuubta laga gelayoo dhan xadiisku kumaba saabsan uu leeyay oo taasi toba waa laga badin karaa ilaa xataa waxay gaari kartaa buu leeyahay tacsiirta inay gaarto xataa in la dilo somaynaan soo marin ninkii khamrada cabay marka afraad inuu yidhi tacsiiran waa loo dili karaa ibnu ibnuqayim somaynaan soo marin wakadalika saariqa xabay markii shanaad xabay waa la dili karaa soo muusan dooran tacsiiran soo muusan marin wahaakada ibnulqayim wuxuu qaba sheekhiisa ma aqaano ma arkin laakiin wuxuu ku tegey asagu iyo culimo kaleba waxay marayaan tacsiirta oo dembi la galay oo xaq ilaahay iyo xuduuddiisoo la tilmaamay oo macsiyo la galay ah xataa tii cuquubada xadidan lahaadba yaynan ahaanin waa laga badin karaa tobanka ulood tobanka shaabuug waa laga badin karaa xadiidkanna macnaha ay u qaateen culimada badankood ma aha buu leeyahay sidaasaa marka labadaa ra'yiba waa jiraan oo macnaha xadiiska tafsiirkiisa culimadu waa marayaan man ayb wacan caaishata ana nabiy sal lay wasalam markii la fiiriyo camalkii saxaabada ridwaanullahi calayhim waxaa la hayaa ayaga oo xad waxaan ahayn garaacaya oo garaacistu haddana ay ka badan tahay toban ulood waa la hayaa cumar iyo keyrkiiba waa la hayaa saas man marka yani min hada albaab buu mar kamidnaya ibn qayim aleyh raxmatullah an caaishaa radi allahu canha ana nabiya nabigu sal lay slam qaala wuxuu yihi aqiiluu aqiiluu dawi lhay-aati ka dhaafa wa aliqaala waxaa la yidhahdaa almuwaafaqa cala tarki almu'aakhadati bidambi saas maana dembiga ha u qabanina dembiga ha u qabanina dhawil hay-aati kuwii kuwa xaalka wanaagsan u saaxiib ah kuwa xaalka wanaagsan u saaxiibka ah dembigooda aqiiluu ah, yani wax weeyaan eh, wareejiya way ka qaada dhawil hay-aati xaalaadka wanaagsan kuwa u saaxiibka casaraatihim dhaafa wey macnaha casaraatihim yani simbirixooyinkooda dhaafa ah oo ha qabanina ila alxuduuda xuduuddii mooye oo waxa wariye axmedu axmed baa wariyey abu daawuuda walbayhaqiyu ayb waxaa daciifiyey xadiidkan alimaam alcuqayli cabdilxaq ishbiili iyo mundir iyo keyrkooda way daciifinaya waxaana saxiixiyey ibnu mulaqin markii laga reebo jumlada dambe oo ila xuduudada ila alxuduudada markii laga reebo aqiilu dawi lhii'aati casaraatihim intaasuu saxiixiyey muxuu aha ibnu mulaqin fi lbadri wakadalika waxaa taxsiiniyey xadiidka sheekh albani mutaabacaad iyo shawaahid fara badan oo uu sheegay baxti qayim oo aad u qiimo badan oo silsila saxiixa uu ku keenay mujaladka labaad safxada ama raqamka xadiidka baandhihila ayuu xadiidka kaga hadlay marka shawaahidna wuu keenay mutaabacaadna wuu keenay xadiidku marka waa xasan buu leey muxuu ka hadlaya xadiidku xadiidku wuxuu ka hadlay aqiilu adgaalada waxaa loo isticmaalaa asal ahaanteeda caqdi laazimay in aad ruuxa ka celiso masalan aliqaala iqaala iyo istiqaala iyo waa ka cafin wa waa ka dhaafid oo waxay noqonaysaa masalan ruux baad wax kala gadateen waad kala dagteenoo caqdigii waa laasimaysa wuu kugu soo noqdo wuxuu hi walaalow iga celi caqdigii baad kosaqdeen alaabtii baad ka celisay lacagtiina waad u celisay iqaala la yidhahda dabdhna kusoo marrayna waa malaynaya aqiiluudan hadda waxaa laga wadaa ha u qabanina oo ka indhalaabta oo iska daaya kuwa hay-aadka u saaxiibkaa ah simbirixooyinkooda kuwa hay-aadka u saaxiibkayey waa dadka lagu bartay xaalad iyo suuro iyo xaalo wanaag waxaa la suuro iyo xaalo wanaagsan dadka lagu bartay lagu yaqaano baa dawiil hay-aat la yidhaha alimaamu shaafici caleyh raxmatullah markuu sharxayo wuxuu yidhi dawul hay aatka waxaa la yidhahdaa dawul hay-aat aladiina yuqaaluuna casaraatihim alladiina laysuu yucrafuuna bishari fayazilu axaduhum izalla buu yidhi waa dadka aan sharkiyo xumaanta lagu baranin markaasaa midkood uu khaldamayaayoo simbirraxanaya nin wanaag lagu yaqaano ruux wanaagsan buu ahaa salax baa lagu yaqaanay hay-addiisi iyo xaalkiisi iyo suuradiisu nin nadiifuu ahaa naf iyo shaydaan baa ka tambadiyey oo marbay nuftu la fakatay wuu khaldamay hadda markaas ha u qabanina waa ah, lanna waxa weeyaan ruuxaan khaldamayn miyaa jira saas waa likulli caalimin zalla walikulli farisin kabuwa waay ah, ruuxaan khaldamaynin oo ayna baashu la simbirixadayn ma jira marka ruuxaan xumaan lagu baranin markuu khaldamo iyo e, marka waxoogaa ay lugtu la fakato oo ildunfo markaa ha u qabanina cashiya indhaha ka laabto allaahuma inuu yahay shayga uu galay inay xad tahay mooye oo shay xad ah hadduu galo maxkamaddana markaa ay timaado dawil hay-aad iyo sharaf buu leeyahay iyo xumaan laguma aqoonin iyo wuu wanaagsanaa iyo markaa socon mayso sooma waa markay xad timaado xadduna maxkamadda soo gaadho amaa intaynan xadda lafteeda maxkamadda imaanin way soo galaysaayo in laga dhaafo oon la geynin dadka kalena waa la qabaan waa kaan soo marnay ayib wixii xad ka hooseeyana in loo qariyo oo xataa hadday maxkamadda tagto layidha war ninkan xumaan laguma aqoonin dahlagayn dhalaabo maanta saasaa xadiidku ka hadlaya ayib saasaa xadiidku ka hadlaya maawardi filxaawi isaguna wuxuu leeyahay dawil hay-aadkaasuu fasirayaa wuxuu leeyahay laba weji baa yay leedahay oo wuxuu le fiihim wajhaani laba weji baa ku suganoo yani shaaficiyada wey maana macno waxa weye in la yidhaahdo asxaabu saqaa'ir dawiil hay-aadka waxa la yidhahdaa waa dadka dembiyada yaryar gala qola halkaasay mare duuna alkabaa'ir dembiyada waaweyn maya qaala waxay yidhaahdeen man idaa adnaba taaba waa dadka markay dembi galaan ka soo noqda oo dembiga aan ku madax adeegin qole waxay leeyiin may dembi weyn maba galaan laakiin kuwa yar yarka ah ha laysaga daayo muxuu ahay muxuu ahay yaa loo qabanin oo loo ciqaabi wa qolena waxay leeyiin war ma ahee dembi weyn way galaan laakiin iskuma halmaamaane way ka soo noqdaan labadaa qaabba way dhex kartaa buu le casaraadka casrada waxaa la yidhahda alcasra waxa weeye zallada alcasra waa simbirxada wey lugta markaad u socoto ay kuu fakato ayaa la yidhahdaa tacasara tacasara waa zalla wey macnaha waxaana laga wadaa khaladaadkooda iyo dembiyada ay gelayaan baa laga wadaa sidaas wey macna oo loo macno noqon karto ama dembiyada yaryar lagu fasiri karo ama lagu fasiri karo macsiyada ugu horeysay isagoo wanaagsanaa uu galay taana waa lagu fasiri karaya sida ibnmaawardi uu leeyay macna adigu xadiidku sidaas weya ayib yani waxay waa waxaa laga wadaa anzilu nnaasa manaasilahum weeyo ruuxii xumaan lagu bartayna waa in loola mucaamaloodo xaalkiisa iyo siduu yahay ruuxii wanaag lagu bartayna waa in simbirixada iyo khaladka ka dhacay loola mucaamaloodo wanaaggiisii faraha badnaa waa in ictibaar la siiyo dadkii aan hal mid laga wada dhigin wey macna waa wixii xuduud ka hooseeyo an caliyin radi allahu canhu qaala wuxuu ihi maa kuntu ma aanan ahayn maa kuntu ma aanan ahayn liuqiima mid ooga calaa axadin ruux korkii xaddan xad mid ku ooga oo fa yamuuta markaa uu dhinto oo fa ajida aan aan murgo fii nafsii naftayda dhexeeda aan murgo wajadada kelimada wajada la laydhaah masaadirtay ku kala duwan tahay laakiin macaanideedu way fara badan tahay Ah. Ah. wajada oo waxaa jirta helid ah wajada oo waxaa jirta cadho ah wajada oo waxaa jirta muxuu ahay murug ah macaani badan bay leedahay marka masaadirtaa lagu kala duwaa ayb marka wuxuu yidhi maa kuntu ma ihi liuqiima mid oogaya calaa axadi ruux korkiisa xaddan xad ku oogaya oo fa yamuuta markaa uu dhinto oo fa ajida aan murgo fii nafsii nafteeda dhexeeda aan u murgo dhimashada uu dhintay darteed ilaa shaariba alkhamri mooyaane ruuxa khamrada cabba maxaa yeele fa inahu isagu low maata hadduu dhinto wadaytuhu waan ka diya bixin buuhi mag baan ka bixinaya akhraja waxaa wariyey albukhaariyu wakadalika muslim baa soo saaray ah, waxay ahayd inuu xaafidku yidhahdo muttafaqun calayh sidaa kitaabkiisa uu ku socdo macnaha lianna xadiidka bukhaari muslimba way wariyeen ayib xadiidku wuxuu leeyahay cali bn abi aalib wey asarkiisa ruux intaan xado oo xaddii u dhinta haddana dhimashadiisa aan ka xumaanayo uu xadda u dhintay ma jiro ilaa ruuxa khamrada cabbay mooye oo kaa haddii insaan xado xadda uu u dhinto waan ka murgayaa bal murug maahee mag baaman ka bixinahay naftiisa xataa waa dhiibay muxuu ka wadaa wuxuu ka wadaa waa kaan soo marnaye cali bn abi aalibin radi allahu canhu wuxuu qabay in aan khamrada nebigu sal lla alay waslam xad go-an uusan u samaynin xad go-an afartanka xuduuddeeda mar arbaciin naxwa arbaciin xuduuddeeda waxaa kaloo uu qabay oo macnaha waxa weye xadiiskana ku timid garaacista ruuxa khamrada cadday la garaacayo inaysan kuwa kale la mid ahayoo teeda laguma garaaci jirine inta badan waxaa lagu garaaci jirtaan soo marnayba nin gacmaha la dhaca nin samaha la dhaca nin muxuu ahaay usoo haysta ku dhufta saasay ahaan jirta marka xaddiisu way ka fududdahay xuduudaha kaliya iyo garaacista kale waa ka fududdahay sooma marka haddii uu dhimasho keentay dhimasho hadday ka dhalato wuxuu leeyahy bimacnaa waxay kutusaysaa in meeshaasi nooc xadguduba uu ku jiro in meesha uusu nooc xadguduba ku jiro amaa inta kale ee xuduudda ah ruux inta la xaday xaggii u dhintay kana magbixin maayo kana murgi maayo bule lianna sideedaba shaaricu wuxuu idmo waan soo marnay shaaricu wuxuu idmo wixii ka dhashana shaaricu nin mafaariba waa ma'duun laakiin wixii shaaricu idmo markii la fuliyo waa saas macana wixii ka dhasha shay ma'duuna isaguna waa ma'duun dhib male ayib xadiidkan marka waxaa loo deliishadaa oo meeshan hadda loo keenay ruuxii tacsiir la tacsiiray u dhinta dee xad aan shay aan shareecadu xad go-an u samaynin oo edbin ah ruuxii inta la edbiyo edbintaa iyo tacsiirtaa iyo cuquubadaasi u dhinta aan xadda lahaynin ruuxii garaacay wuu damaanayaa jumhuurtaana sidaa qabta ruuxii garaacay ee xukumka qaatay baa damaanayo magtiisa lagu leeyay maxaa yeelay tacsiirtu waa inaysan gaarin ruuxa inay disho sooma ilan xadiiskan hadda soo marraba wuxuu ahaa toban ulood ama toban shaabood wax ka siyaasayaan lagu dhufanin haddii marka adoo edbinaya aada dishaayay dacagsi iyo xadgudub baa ku jira wabittaali waa in magtiisa lagaa qaado tacsiir waay tacsiirta marka halkaasuu maraya culimada badankood baana sidaa qaba oo waxay leeyihiin hadduu imaamku yahay dowladdii ay tahay ninka imaamkee go-aanka qaatay baa bixinaya qaadiga xukunka gaadhay baa bixinaya culimada qaarkood waxay leeyihiin baytulmaalka iyo bangigaa laga bixinaya xoolaha dowladda laga bagdhabaya marka maadaama ninkan xafiiskii dowladda uu fadhiyo qolada waxay leeyihiin ma ahee caaqiladiisi iyo qaraabadiisa loo raadsanaya wakaan soo marnay magta yani dilka gashka ee khata ah soo qaraabadu ma xambaarayn qaraabadaa qaadaysa marka qaraabadiisa ha laga qaaday qaarkood leeyihi qaarna waxay leeyihin ma ahe baytulmaalka ha laga qaado oo bangiga dhaxa taas mooye laakiin badankood waxay qabaan magtii waa la yeelan waa goorma markay tahay cuquubo aan tira lahayn sooma maalan ilmahaagii baad edbinaysay edbintiibuu u dhintay addoontii baad edbinaysa way u dhimatay xaaskii baad edbinaysa way u dhimatay wahaakada tacsiirta noocaasoo kaleeta ruux baa macsiyo galo dembi galayoo waa la xidhayoo xabsigii baa lagu ciqaabayoo wuu u dhintay tacsiirta aan xuduudda ahayn hadday dhimasho keento culimada badankood waxay qabaan inay ka dhalanayso magti ka dhalanayso aarkan cali bn abi aalib baan ugu tusaya saasman ayb marka wuxuu ku wadaa taqriiban inay khamrada cabitaankeedu tacsiir ka dhalanayso sidaas marka la yidhahdo man amaa xuduudda oo ruuxii xad ay ku waajibto asaga xaddii hadduu u dhinto mag male alimaamu nawowi ijmac buu soo gurinaya culimmadu inay isku waafaqsan yihin ruuxii xad ay ku waajibto imaamku uu jeerto ama ninka dadka jeedlee loo diray uu jeedlo oo xaddii sharciga ahayd uu jeedlo oo sidaa ku dhintaayo diyo male buu leeyahy kafaarana male imaamkana ku waajibi mayso ninka gacanta lehe wax jeedlayana ku waajibi mayso baytilmaalkana laga qaadi maayo leesh leanna wixii ilaahay idmay baa lagu sameeyey sooma xaddu qaarna waaba dildee oo ta dilkii iyadan lagama hadlayo laakiin waxaa laga hadlayaa xad aan dil gaadhsiisnayn masalan ruuxii zinaystay guru horreynin boqol jeeda ha lagu dhufto sooma mid boqolkii jeeda marka la dhufto ba u dhintayba boqol jeedanun baana lagu dhufto boqolka jeeloo allah idmay ku dhuftay yidhi amar bixiyey hadduu allah amar bixiyey maxkamaddiiyo dowladdu amarkii ilaahay bay fulinaysa ruux ilaahay ateecayo amarkiisa fulinayana mag qaad lama yidhaahdo sooma laakiin magtu waxay ka imaan kartaa haddaan la qadarinin ruuxan ruuxan la xadayo ruuxan la xadayo haddii xadda la mariyey ay shareecada khilaafsan tahay sababteedna ay dhumashada keentay dhankaasay marka ka imaan kartaa ama dacaji ama muxuu ahaayey xadgudub dhankaa way ka imaan karta oo matala waa kaan soo marnay muxuu ahaayey markuu cali bin abi aalib nabigu diray sal alay wasalam oo uu yidhi addoontii zinaysatay soo jeedan ayada oo soo muusan u tegin muxuu ahaay umul ah oo muusa dhan rasuul ilaahay inay shaabuugiiy usha qaban weydaan ka yaabo waan ka soo noqday nebigu axsanta buu ku yidhi sooma ninkii daciifka aha ee tabarta darnaayo isaguna gabadha fuulay asagana waa kii nebigu uri sal alay waslam waxaad qaadaan ula rucuboo iswatoo hal mar ku dhufto sooma yacni waxay xuduudda lafteeda waxaa ka mid ah ruuxa tabartiisa iyo ushan la xamili karaa iyo in la fiiriyo xaddan la xamili karaa hadduusan xamili karaynin waa in markaasi qaab shareecadii la waafaqsan la waafajiyo haddii uu dib ka caafimaadi karo waa in loo dibdhigo haddaan marka dawaabidaa la cusbaarinin meeshaa waxaa soo geli kara marka dacadti iyo xadgudub baa soo geli kara min hadihi xayfiyana marka waa ka imaan kartaa xadgudub baad samaysayna marka bixiye ama asalku sidii shareecadu u amartay haddii xuduudda loo fuliyo oo ruuxa dhimashadiisa ay keento wax mag a ah kama laazimayso wax damaano ana kama laazimayso an saciid bni zaydin radi allahu canhu qaala wuxuu yii qaala rasuulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yihi man qutila ruuxii la dilo duuna maalihi xoolihiisa sokodooda lagu dilo fa huwa isagu shahiidun shahiid waay duuna maalihi xoolihiisa sokoda isagoo xoolihiisa difaacanaya waay rawaahu waxaa wariye alarbacatu wa saxaxahu waxaa saxiixiyey atirmidiyu baa saxiixiyey xadiikan waan soo sheegnayo wuxuu inoogu soo hormaray meel dhow baabu qitaali iljaani wa qatli lmurtad halkaasuu kusoo hormaray baabu qitaali iljaani wa qatli lmurtad ya xadiis kala idinka horey takuunu fitanu aniga ii dibdhige aniga ii dibdhige soo hormariyay aniga xadiidkan waan soo marnay man qutila duuna maalihi fahuwa shahiid waan soo marnayo sida wuu ka dheer yahay dhammaystirkiisuna waxa weeyaan man qutila duuna maalihi fahuwa shahiid waman qutila duuna damihi fahuwa shahiid waman qutila duuna ahlihi fahuwa shahiid ehelkiisa iyo reerkiisa iyo gurigiisa ninkii isagoo difaacanaya la dilana waa shahiid xadiikaasi waa xadiis saxiixa w inkastoo duuna diinihidaas jumlada duuna diinihi ah nasaa-i abu daawuud mayna soo saarin laakiin inta kalea warisay adiga xadiidku waa sugan yahay waana soo marnay shaahid buu leeyahay fi saxiixayn buhari muslim ay soo saareen xadiidka cabdulahi bni cumar man qutila duuna maalihi fahuwa shahiid intaasi min xadiidi cabdilahi bni cumar waa muttafaq caleyh muttafaq caleyhi wey min xadiidi cabdillahi bni cumar iyada ah. marka waa soo marnay xadiidka waxaa loo keenay ila waxaan ku jirnaa baabu taciir waxaa ka badiya wa xukmu saail sooma xukmu saail buu ka hadlaya saailka ku soo weeraray ee xoolahaaga ama naftaada ama ehelkaaga doonaya ee ku socda ee kaa gardaran waad iska celin xoolahaaga hadduu ku socdo waad iska celin hadduu ku dilo shahiid baa tahay haddaad dishana ahlu naar waa xadiisteeda horaan usoo uga soo hadalla usoo cadaayb kadalika hadduu diintaada u socdo waad iska celin yada kadalika hadduu saa'ilku u socdo reerkaagii ehelkaaga inuu fara xumeeyo iyo wixii lamidaba ayb waxaan soo sheegnay inay culimmada badankood qabaan inay bannaan tahay arrintaasi xoolaha uu inuu kaa qaata doonayo ka difaacanayso ama ha badnaadeen ama ha yaraadeen laakiin marba hadduu xoolahaaga doonayo gardarrana ku doonayo weerarnaya inaad iska celin kartay culimmada badankood qabaan waxaan soo sheegnoo kale maalikiyadu inay kala qaadeenoo xoolaha yar iyo xoolaha badan inay kala qaadeen oo yidhaahdeen wixii yar yaa loo dagaalamina ha laysaga dhiibo ha layska siiyo wixii badanse ha difaacdo waa u bannaan tahay tafsiilkaasina waxaa nidhi daliil male waxaa kaloo soo sheegay alimaamu shaafici caleyh raxmatullah inuu shardi fadhiga marka aad la dagaalamaysood iska celinayso waa inaadan dilkiisa u qastin iska celi waa inaytaa niyadaadu sharkiisana iska reeb laakiin qasad dil ah yayna ku gelin buu leey tafsiirkaasi waxaa radinaya ibnu mundir wuxuu ka soo reebay isaguna ibnu mundir waa soo sheegnay iyadane wuxuu ka soo reebay cidda ku dulminaysa saa'ilka ah ee xoolahaaga qaadanaysa weerarka kuu ah bay dowladiiba tahay ha la dagaalamin dowladda aayadaa waa laga soo reebay lanna nabigaa ka soo reebay sal lay wasalam axaadiis saxaaxa waxaa ku sugan in uu yidhi ninka xaakimka ama madaxa ah dulmigiisa ha loo sabro dhabarkaaga ha garaaco ha ku xiro xoolahaaga ha qaato u sabir maxaa yeele shar ka weyn baa ka dhalan haddaad ku kacdo la dagaalanto dhib ka weyn baa ka dhalan marka saailkii yani siyaalkiiyo dulmigu haddii dowladda ka socdana raciyaddu waa inay u sawirto dulmigaani ayna kaga jawaabin inay dowladda ku kacdo mucaarad ku noqoto ay la dagaalanto lanna fasaad weyn baa markaa dhalanaya taana waa laga soo reebayamarka laakiin asal ahaan way u banaanta alimaam alawsaaci waxaan soo sheegnay isagana inuu laba xaalo kala qaaday xaaladda ay muslimiintu leeyihiin madax iyo imaam iyo jamaaca leeyihiin oo aynan wax dhib iyo dagaal iyo fitan iyo qaysan ayna dhexdeeda ka jirin xaalad iska deganta xaaladdaa iyadaa ruuxii kusoo soo iska celi xaaladda ay furqa dhacdo iftiraaq iyo iskhilaaf iyo kooxo oo layslaynayo xaaladda iyadaa wuxuu leeyahay haddii lagu soo doonto kala dilay noqo ee ka wax dilay ha noqonin tafsiilkaana oo markaa wuxuu xadiiskan ku xambaaray markay xaaladdu iska began tahay markay xaaladdu qasantoo layslaynayana wuxuu ku xambaarayaa axaadiista fitanka ee inoo soo socda xadiiskan soo socda oo ka mid ah. ayuu markaa ku xambaaraya saas marka labadaa tafsiir buu kala siinaya maana ayib وn cabdلh بn hbاab radi اlahu canhu qaala wuxuu yihi samictu waxaan maqlay abi aabbahay baan maqlay oo yaquulu leh samictu waxaan maqlay rasuul allahi sal lay wasalam oo yaquulu leh takuunu waxa ahaan doonta oo la heli doonaa oo xasiri doonta fitanun fitnooyin baa xasiri doona fitanka waxaaba laga wadaa ikhtilaafka iyo furqada iyo dagaalka muslimiinta dhexdooda ayib oo adduunye iyo kursi ay ku dagaalamayaan ama ta'awul ay ku dagaalamayaan ayb takuunu fitanun baa ahaan doonta oo fakun ahaw fiiha dhexdeeda cabdullaahi bni khabaabow kun ahaw fiiha fitanka fitanka dhexdeeda waxaad noqotaa cabdallaahi addoonkii ilaahay noqo almaqtuula ee la dilay walaa takun ha noqonin alqaatila ka wax dilay ee gacanku dhiglaha ha noqonin marka muslimiintu islaayaanoo laysu qaato oo imtixaankaayo fitankaasi yimaadaan isdhib ka la dilay noqo ee markaasi dembila-aanta dhintay ee janno iyo aakharo iyo alla naxariistiisa aad gacan ku dhiiglaha ismiga iyo dembiga la noqday naarna galay ha noqonin sidaasuu nabigu sal lay slam ku le akhraja waxaa soo saaray ibn abi khaytamata wadaara qutniyu kadalika axmed iyo abu yacla iyo tabaraani baa iyaguna soo saaray sanadkiisa waxaa ku jira rajul mukhaba intaana waa ka dhariyey hadda iska soo baabiye laakiin waxay ahayd nin reer cabdiqaysa baa laga warinaya oo mubhama oo khawaarijtuu ka tirsanaan jiray kadibna uu isaga soo tegey wuu ka soo noqday nin noocaasa baa xadiiska warinaya wuxuu leeyahay intuu khawaarijta la socday buu ka hadlayaa qisa ay sameeyeen nimanka dhigga muslimiinta banaystay oo waxaan iyaga ahayn inay gaalo yihiin u haysta wa ayib waxay soo galeen buu yidhi magaalo markay magaaladii soo galeen fakharaja cabdullaahi bnu khabaab bucran yajuru ridaa'ahu markay magaaladii soo galeen baa waxaa ku soo baxay oo gurigiisii ka soo baxay cabdullaahi bnu khabaab isagoo argagaxsan macawistiisiiy hoos guntigiisana jiidaya oo xataa si fiican aanu guntanin oo naxsan baa ku soo baxay markaasa waxay ku yidhaahdeen lam turac lam turac lam turaaca iyo lam turac iyo lagaama nixinin waay laguma argagixinin waxbaha baqi waxbaha baqi iska iska degan iska tartiso ayb markaasaa wuxuu yihi wallaahi qad ructumuunii ilaahay baan ku dhaartay waad naga waa naga nixiseen waadna naga waadna nacabsiseen markaasaa waxay ku yidhahdeen aanta cabdullaahi bnu khabaab saaxibu rasuuli lahi sal lay wasalam waar adigu ma cabdullaahi bni khabaabkii nebiga saaxiibkii ahaa ee saxaabadiisa ka mid ahabaas markaasuu yidhi ha ab markaasaa waxay ku yidhahdeen fahal samicta min abiika xadiian yuxadiuhu can rasuuli lahi sal lay slam tuxadianaahu aabbaha khabaab wax hadiisa ood ka maqashay ood noo sheegi ma jirtaabay ku dhaheen war maxay xadiiskiisa ka raban lama qaadanayaan markaasaa wuxu uhi haa aabbaha waxaan ka maqlay buui isagoo nebiga ka sheegaya inuu nebigu sheegay fitnatan fitno alqaa'idu fiiha khayru min alqaa'imi ruuxa fadhiyaay uu ka khayr badan yahay ruuxa taagan fidnada dhexeeda midka taagan waxaa dhaamow ka khayr badan midka fadhiya midka taaganina wuxuu ka khayr badan yahay midka socda ka socdana wuxuu ka khayr badan yahay midka ordahaya dhex boodahaya fitnadaas isagoo nebiga ka sheegaya imaan doonta ayaan aabbahay ka maqlay isagoo nabiga ka sheegay sal lay slam markaasaa wuxuu yidhi buuri wuxuu nebigu intaa ku daray fa in adrakta daaka haddaad gaadho arrintaa iyada xilliga muslimiintu islaayaan oo fitankaasi yimaadaan haddaad gaadho oo ay nafa kugu sinto hee fakun cabdallaahi maqtuul waxaad noqotaa addoonkii ilaahay la dilay walaa takun cabdallaahi alqaatil addoonka alle oo wax dilayna ah ha noqonin sidaasuu u sheegay xadiiskaasuu u sheegay ayaguna fitnaday qayb yihin oo khawaarijta waaba waaba ra'sul fitna waay dhiiggii saxaabaday bannaysteen ummaddiibay laayeen waxba mayna reebin waa dad caamo ah waa dad aan waxba garanaynin waa dad xamaas wado waa dad aan adagoo qalafsan marka fitnadiibay dhex taagany xadiikii fitnaduu ku dul ariy ah, xadiikii fitnada iyo sidii laga yeeli laha ku dul ariy markaasa waxay ku yidhahdeen aanta samictahu yuxadiuhu can rasuuli lahi sal lay wasalam ma adigaa ka maqlay isagoo nabiga ka sheegay maadaa adaa maqlay markaasuu yidhi haa ma wayna ka hadlinba faqadamuuhu fii dafati nahri way kaxeeyeenoo markaasuu idiga xeebkiisa geeya weliga qarabkiisa ayay keeyeen fa darabuu cunuuqahu luqunta ku dhifteen qoortay u cadfeeyeen ah, waa dileen meeshii markay ku dileen fasaala damuhu kaanahu shiraaku naclin dhiiggiisii meeshiibu ku dhintay marka dhiiggiibaa webigii iyo biyihii galay markaasaa dhiiggii biyaha ma dhexgeline sida kabta indhasheedoo kale ayuu intuu is-uruursaday buu isagoo oo issasaarayoo dhiiggii iswata buu biyaha korkiisa socdaa isagoo layn ah biyihii muusan ku kala baahin biyihiina ma aynan qasin laakiin isagoo muddo kabta somaal kabta indhasheedu waxa weyaan waa haragga jeexanee gadaal ciribta ka mara somaal sidaasoo kale asaga oo issasaaranoo iswato isku xidhan buu dhiiggii biyaha dul sabaynaya ayb ma kala tegin dhiiggu ma kala firdin intaa mayna ku gaabsanino wa bakaruu umma waladihi cama fii batriha addoon uu lahaa oo uur lahaydoo isaga uur u lahaydna intay caloosheeda jeexeen bay ilmihii iyadana kasoo rideen aaabi aaabi iyo waxaas maa ka hadlaysa adig saxaabi saxaabi iyo waa waa islaam iyo nebigu xadiis ka sheegay iyo qur-aan buu akriyey iyo aday kula weyn laakiin nimanka meel bay kaga dhegan tahay waxaan kooxdanada soo gelin waa gaalo cali bin abi aalib iyo hadday saxaabadii waaweyne dhiigoodii banaysteen ma ma khabaabbay cabdullahi bn khabaab bay biyo u kabanay iyo adoontiisay khalaas way dileen meesha way kaga tafuusan ayb qisada iyadaa marka sanadkeeda waxaa ku jira rajul mubham ah waa markii macnaha waxa weye ay sidan tahay laakiin shawaahid bay leedahay oo qisadu waa qiso sugan oo xadiidku waa xadiid xasana wa waana sababtii keentay cali bn abi aalibin radi allahu tacala canhu wa ardaa inuu khawaarij ku duulo oo la dagaalamo intii horeo dhan wuxuu ku yidhi inta aadan aydan cid dilin balaayada aydan ku kicin masaajidanadan idiin diini mayno iska tukada iska nabadgeliya masaajidka kuufay imaanayaan way buuqbuuqayan way qalqeynayaan cali oo minbar tayaarada saaranoo khudbaynahay in ilxukmu ila lilah in ilxukmu ila lilah xaggii xagga intay ku dhawaaqaan way iska helanaaaan dan kama gelaynin dadka isaga dhex jira markay banaanka u baxo wuxuu ku yidhi inta aad aydaan dadka nabadgelinaysaan oo ayn daynayna markay arrintan sameeyeenoo cabdullahi ibni khabaab ay dileen addoontiisiina ilmihii ka soo rideen way ka takhalluseen cali markaasuu weerar ku qaada haddana marka dagaalkii muxuu ahay waqcadii oo nahrawaan intuusan la dagaalamina waa kaa soo sheegnay wuxuu u diray cabdullahi bni cabaas oo shubahaadkay haysteen intuu kala dooday buu taqriiban mis iyagii ka mid a afar kun sideed kun ba afar kunoo iyagii ka mid soo qanciyey bay soo tageen marka dadkay kusoo darman afar baa isdiijiyey afar kun baa isdiijiyey oo yidhi maya cali markaasuu ku duulay radia allahu tacala canhu arda inuu la dagaalami doonaa nabigaa sii sheegay sal ly wasalam taasi waa masale kale laakiin muhimmaddu waxa weyaan xadiidku qisadaa dheer buu leeyahayo cabdulahi bni khabaab xadiidkiisu qisadaasuu ku yimid waana xadiid xasan wey wa ahraja wuxuu soo saaray axmedu axmed wuxuu soo saaray naxwahu xadiidkaa mid la mida can khaalid bni curfutatuna ka warinaya can khaalid bni curfuta ayuu ka warinaya kana lafdigiisu wuxuu ahaa rasuulku wuxuu igu yidhi buuri yaa khaalid khaalidow inaha satakunu bacdii axdaatun wa qatlun wakhtilaaf gabaashay waxaa dhici doonta imaan doonta dhacdooyin iyo layn iyo dil iyo iskhilaaf ayaa dhici doonta muslimiinta dhexdooda fain istatacta an takuuna cabdallaahi almaqtuul lalqaatila fafcal haddaad kari karto inaad noqoto addoonkii ilaahayoo la dilay ee wax dilay aan ahayn haddaad kari karto samee buu nabigu sal l sl xadiikaasi markuu yahay xadiidka khaalid ibni curfuta asagana waxaa ku jira sanadkiisa nin daciifa oo magaciisa layihaahdo cali ibni zayd ibni jubcaan oo daciifa ku jira rijaashiisna kalena waa iqaan marka dacfi baa sanadkiisa ku jira laakiin xadiidku shawaahid fara badan bule labadan xadiis waa isku macno wey macna oo markii fitan ay jiraanoo lagu soo aado addoonka la dilay noqo isdhiib ka wax dilay gacantale ha noqonin xadiidkaasi saxaabo fara badan baa laga wariyay shawaahid iyo mutaabacadda waa leeyahay xadiidku waa xadiis saxiixa buu noqonaya mana taxadiid ahaan sanadkiisusa waa daciif shawaahidiisana waxaa ka mid a ah xadiidka sacd bn abi waqaas cinda axmed tirmid ay soo saareen xadiidka cabdillahi bn cumar cinda axmed xadiid abi muusa alashcari cinda abi daawuud ibn maajah ibn xibaan waeyrihima xadiis fara badan baa ku timid arintaa iyadu ay ku timid man ayib muxuu ka hadlayaa marka wuxuu ka hadlayaa oo doonayaa inuu isu kaa waafajiyo xaafidku xadiidka dhahaya haddii lagu soo doonto lagu soo weeraro iska celi haddaad dishana waa ahlunaar hadduu ku dilona waxaa tahay shahiid marxalo waxaa jirta ay khayr badan tahay inaadan la dagaalamineed isdhiibto uu ku dilo waa goorma waa markay muslimiintu islaayaanoo dagaalladu dhexdoodu jiraanoo arrintu isku qasato wax kala bixi waayaan xilligaa isagaa saasuu marka doonaya yuu isu dabadhigaya man masaladaasina waa masalo hadal badani ku jiro laakiin khulaasadeedaan idin siinaya khulaasadeedu waxa waaye dadku masaladan marka laga hadlayo waa xaaladda fitanka ay taagan yihiin muslimiintu dhiiggooda banaystaan mawqifku muxuu yahay mawqifku muxuu yahay saddex ra'yi oo labada daraf yihiin midna uu dhexdhexaad yahay bay dadku qabaan ra'yi wuxuu leeyahay xaaladda iyada a ra'san faslan wa ra'san umana dhawaan kartid kamana qaybqaadan kartid waa inaad isaga carto waxay doonad ha noqotee ka fogow ra'yi waa kaa oo culimadii salafka qaar ka mid a qabay oo qaar saxaabadii ka mid a ku dhaqmay sacd ibn abi waqaas iyo cabdulahi bni cumar iyo ninka lii jira maxamed bn maslama iyo dagaaladii saxaabada dhex mara way isaga carareen soma kamayna qiybgelin halkaasuu maray qolyana waxay leeyihiin waa dadka inta badan fitanka dhexdoodo wixii ayagoon ka fiirsaninoo ka baaraandegin bay iska dabaalanayaan oo diinyari iyo alla kacabsiyari iyo waracyari baa ku jira ra'yiga ay culimo badan taqriirinayaan wax waaye dagaalkaa muslimiinta dhex maree dhex yaalla haddii uu kuu muuqdo dadkan qayb saxsan oo xaq leh oo gar leh iyo kuwo gar daran kuwa gar leh oo xaqa ku taagan inaad garab siisa waay oo markaa waxay noqonaysaa min baabi nasri alxaqi wanusrat lmazluum unsur akhaaka aaliman aw mazluum bay noqonaysaa nasru lxaqi markaa waaji marba hadduu xaqu kuu cadaado meeshuu xaqu jira waa inaad garab taagto marba hadduu xaqu kuu cadaado waa inaad xaqa isgarab taagto maalan waxaa islaynaya laba kooxood oo muslima mid baa gardaran waa la heshiisiiye heshiiskiibay midi diiday ma laysaga tegay faqaatilu latii tabqii xataa tafiia tan gar daran baana la dagaalamo ilahay soo noqoto marka haddii uu kuu cadaado xaqi kuu cadaado oo jihada xaqku ku jira hadday kuu caddaada gar leh lagana gardaranay markaasi waxa weyaan adoon marka hawo isticmaalaynin cilmigeediiyo ijtihaadkii aqoonteedana leh hadday kuu caddaato marka meesha inaa istaagtaba waana sida ay sameeyeen saxaabada jamaahiirtooda ibnu iyo keyrkiisay taqriirinayaan jamaahiiru saxaabasay sameeyeen leanna dagaalkii dhex maray saxaabada way galeen saxaabada jumhuurtoodu dagaalkii jamalna intooda badan labada dhinacna ka soo jeedeen dagaalkii sifiinna saxaabada badankood labada dhinacba waa kasoo jeedeen maxaa la dhahayaa marka waxaa la dhahayaa waxa isu geeyey qoladanina waxay u haysatay inay qoladani xaq leedahay qoladanina waxay u haysatay qoladani inay xaq leedahay haddii marka xaq muxiqa iyo mubtilku kuu kala cad yihiin waa inaad xaqa garab istaagto mubtilkana aad ka hiliso xaalad kalaa imaan karto inay wuxuu isaweykaa qasmaan oodba kala garan weydaba kala saari weyda ama cilmi yari iyo sah qusuur ama ma ahe xaaladaaba kuu kala bixi iltibaas baa kugu dhacay xaaladdaa iyada abay culimmadu ku fadhiisiinayaan oy leeyihiin waa middaa midda la doonayo inaad isaga cararto haddii lagu soo raadsadona ha lagu dilo haddaad heli karto geelaagii geeleedii aad haddaad arigaagii heli karto arigaagii aad haddaad beer leedaha beertaadii aad isaga cad markaas wixii kuuma kala cadda waana fitan banaanka ka mar markaas waa xaalada iltibaas ku dhaco ayay leeyihi waxaa taqriirinaya masalada iyada qurtubi iyo keyrkiibaa taqriirinaya abulcabaas alqurtubi wuxuu leeyahay salafku masalada way isku khilaafeen buu leey sacd ibn abi waqaas iyo cabdullahi bni cumar iyo maxamed bin maslama iyo keyrkoodba waxay ku tageen waxay leeyihiin yajibu alkafu cani ilmuqaatala islayntaasi waa in laga tago oo faraha laga qaada ayaga qaar ka mida ah waxay yidhaahdeen waxaa waajib ah ruuxu inuusan gurigiisaba ka bixinba qayb iyaga ka mida ah waxay ku tageen oo culimmada ra'yiga qaba ka mid a ah, waxaa waajibi bay yidhaahdeen an yataxawala min baladi alfitnati aslan meesha fitnadu ka socotay beledkaasi waa inuuba ka tago ka guuro meel kale u guuro qaar baa laasimiyey qaarna waxay leeyihiin yudaaficu can nafsihi wa maalihi wa ahlihi wa macduurun in qatala aw qutila qaar waxay leeyihin no isdifaaci xoolihiisi eelkiisi maalkiisu difaaci dulmi ku kici maayo laku isdifaaci kara waana macduur haddii la dilo haddii wax dilana waa macduur oo macnaha man qutila duuna maalihi bay marayaan macnaha ayib markaasu wuxuu yidhi intaa markuu sheegayba wuxuu yidhi jumhuurta culimada jumhuurta saxaabada iyo taabiciintiisa waxay ku tageen ilaa wujuubi nasfi lxaq xaqa in loo nusqeeyo inay waajib tahay wa qitaali albaaqiin kuwa gardaranee gardarada wadana in lala dagaalamo wa xamaluu hadihi alaxaadiida calaa man dacifa can ilqitaal axaadiistan fitankana waxay ku xambaareen cid dagaalkiiba ka daciifoo kari waaye aw qasura nadaruhu can macrifati alxaq ama aragtidiisii iyo fahamkiisa wuxuu ka gaabsay inuu xaqi garto yaa xaqle iyo yaa gorle iyo yaa gar baran baa isaga qasantay markaasi waxa weeye waa inuu isaga fogaado waa inuu heer isaga fogaado sidaasoo kale waxaa maraya alimaamu abari maxamed ibnu jariir abari isaguna wuxuu leeyahay munkarka in la inkiro oo ciddii khalad wada laga hortagaayo ciddii kari kartaay waajib bay ku tahay sidaas daraaddeed xaqa ruuxii u hiiliya wuu asiibay gafka iyo mukhtia ruuxii u hiiliyana waa gafay hadday arrintu isaga ka qasantana markaasaa waxay noqonaysaa ka fogow arrinka dhan isaga durug sidaas waxaa taqriirinaya sidoo kaleeto aad ugu xeel dheeraaday alxaafid ibni xajar caley raxmatullah baa isaguna tafsiilka noocaasa ku xeel dheeraaday tafsiirkaasi waa tafsiilka la dhihi karayo nusuusta way isugu imaan kartaa mawaaqiftuna way isugu imaan kartaa axaadiistana waa lagu jamcin karaa axaadiistana waa lagu jamcin karaa laakiin haddaad araf qaadato oo intii kale aad ka tagto waa shanu ahlilbidac wa shanu ahlilbidac wa ahlulbidac waxa weyaan yani muxuu ahaayey ahlu sunna ya'khuduuna maa lahum wamaa calayhim wa ahlu lahwaai ya'khuduuna maa lahum laa maa calayhim ah, ahlu sunnuhu mawqifka ay qaataan wixii adilee sabood garaynayana way qaadanayaan wixii marka ay isleeyihiin uu idinka hor imaanayo adilana way qaadanayaan maxay samaynayaan way iswaafajinayaan lanna kulligeed nabigay ka timi sal lay aslam way iswaafajinayaan ah, man qutila duuna maalihi unsur akhaaka aaliman aw mudluuman faqaatilu latii tabqi nusuustani waa nusuus jirta nusuusta fitanku markuu dhacay ka fogaadalana waa nusuus jirta mawaaqiftii saxaabadiiy salafka ayaa tanna qaar ku salaysnay tanna qaar ku salaysnay waa in marka qaabkaa loo tafsiiliyo dadka la kala qaado la yidhaahdo ruuxii uu u cadyahay xaquna jihada xaqa wada waa inuu isgaragtaago ruuxii wixii isaga qasmana ha ka cararo aalimna ha garab siinin tafsiilkaas ayay culimo badan maraya waa masalada marka la yidhaahdo axaadiista fitanka ha laga hadlo ayb tafsiil intaa ka badan bay leedahay laakiin taqriiban waqtigaa noo soo baxaya mxuu ahay biftan fi talaada kama hadlayn mar kale culimadu waxay ka doonayaan waxay ka doodayaan fakun fiiha cabdallaahi almaqtuul walaa takun ilqaatila amarkaasi ma muxuu ahaay ma lilwujuuba mise waa lilistixbaab ayay haddana dood kale culimadu ay qaarkood mana ay ka doodayaan manaa mawaajib buu faa mise qariinaa jirto adilada kale ka sarfinaysa wujuubka oo istixbaab u sarfinaysa kitaablihaadi jihaadkiibu kitaabu yahay ah, jihaadka waxaa la yidhahdaa fi lua waa badlu juhdi baa ladhahda ruuxu inuu dadaal bixiyo inuu dadaal bixiyo inta tabartiisaa bixiyo oo shay ku bixiyaa la yidhahda isilaaxa sharcigana jihaadka waxaa loo yaqaana cinda alilaaq waxaa la yidhaahdaa badlu ljuhdi fi qitaali lkufaar in dadaalka lagu bixiyo iyo karaanka la dagaalanka kuwa mudan in lala dagaalamo ogaalada oo ah. shareecadu fasaxday la dagaalankooda waay ayb saasa la yidhaha jawaabku marka wuxuu hoos yimaadaa yani waxa qaacidada alamru bilmacruuf ah, annahyi can ilmunkar qayb ka mida annahyi can ilmunkar iyo alamru bilmacruuf ayuu ka mid yahay macnaha jihaadku waa arkaanta waaweyn ee shareecadu jidaysay buu ka mid yahay nabiguna sal lay slam wuxuu ku tilmaamay dirwatu salaami lislaam islaamka kuriskiisa meesha ugu sarraysa inuu yahay ayuu ku sheegay waxaa kaloo nebigu tilmaamay sal lay wasalam in ka ay tahay dulliga ummadda oogidiisuna ay tahay ciziga iyo quwadda ummadda xadiidkii muxuu ahaayey uu nabigu dhihi jiray sal lay wasalam idaa tabaayactum bilciina markaad mucaamalaadka xaaraamtaa ku mucaamalootaan oo beeraha iska tabcataan oo xoolaha iska dhaqataan oo jihaadka tagtaan ilaahay dilli wuxuu idin saarayaa uusan idinka qaadaynin ilaa aad diintiina u noqotaan saas man marka dilli oo dhan waxaa sabab u ah fariidadan la dayacayo xadiidkii isagana tadaaca calaykum alumam Ah, kama tadaca alakalatu yuushiku an tadaca calaykum ilumam yani ummaduhu inay isuukin yeedhaan oo idin wadaagaan oo isukin kaashadaan sida dadka xeedhadu ka dhaxayso iyo saxanka raashiinkii ay u wadaagaan oo kaleeto taasaa dhow buu nabur sal markaasaa rasuulka ilaahi ma tiro yarida waxa manoogu dhiiranaya ma inaan tiro yarnahayba may buu nabi sal lay sl maalinka waa badantihin laakiin waa tayaxuntihin buui daad xoor baa tihin ah ka yeelaan lahayn lakin kuna waa jirta markaasa nebigu wuxu yuri sal alay wasalam qalbigiina waxaa la gelinayaa dacfi iyo tabarxumi haybadana gaaladii iyo cadowgiinu idinka haybaysanayana quluubtoodaa laga siibaya markaasay idinku dhiiranayaan sababteedii haddana sii caddeeye nebigu wuxu uri sal alay wasalam sababtu waxa weye adduunyana waad jeclaateen geerina waad karahaysateen geeri haddaad karahaysateen adduunyana ka doorateen hadda markaas inaad duleeya waay oo lasuu kiintaga waay marka ciziga ummaddaa ku jira ciziga ummadda iyo qalabadeeda iyo awooddeeda ayaa ku jira fariidadan oogideeda saas way macnaha ayib waana faraa-idda shareecada ka midahoo aan haba yaraatee la inkiri karin bal aan laga agdhowaan karin faraaida idda waaweynee macluum min addiini bidaruura bay ka mid tahay mashruuciyadiisu macnaha mashruuciyada jihaadku ayib ama kiisa ha noqdo dafciga ah ama kiisa ha noqdo dalabka ah laakiin wuxuu u baahan yahay sida cibaadaadka kaleba ah, fadaail fara badan buu leeyahay muxuu ahay aad ay nusuusta uga hadashay qur-aanka iyo sunnaduba laakiin fadaailtiisa iyo ajirka ku jira iyo jihaadka laga hadlayay iyo waa markuu waafaqsanyahay shareecada waafaqsanya laba shardiba waa in laga helay waa midda koobaadee horta ruuxa jihaadayaay waa inay niyadiisu tahay niyad khaalis ah oo liiclaai kelimat illahi waa inuu u jeedo ilaahay kelimadiisa kor u qaad oo diintiisa kor u qaad waa inay qasadkiisu yahy kursi iyo dano iyo qaniimo iyo xoolo raadin iyo magac raadin iyo hadday tahay inaad cadaab ku gasho mooyaane janno ku heli maysa saas man oo niyadu fasaado saddexda maalinta qiimada naarta ugu horeeyana mujaahid baa ka mid ah. ugu horgeli jira taas marka niyadoo fasaado talabaadna waxa weeye dariiqa aad ku dagaalamayseed ku jihaadaysa hadduu dariiqii nebiga khilaafo ayaduna waxay noqonaysaa man camila camalan ah, laysa calayhi amruna fahuwa raddun dagaalkaaga waa lagugu soo celina marka hadduu haddaad jihaad mooday hadduusan sunnadii iyo dariiqadii iyo qaabkii nebiga u dagaalami jiray iyo axkaamtii shareecada uu khilaafo garab marana waa marduud acmaashoo dhan baana sidaas salaadaa lamida soonkaa lamida xajkaa lamida kulli labadaa miisaan bay leeyihin labadaa miisaan bay leeyihin labadaasi hadday wax ka soo noqdaan hawl kuu taalla way marka marka waa inaad iska adkayso niyadana waa inaad adkayso waana inaad hubsato inuu dagaalkaagu yahay dagaal shareecadii waafaqsan ah, axkaamtii shareecada qur-aanka iyo sunnadii waafaqsan goormaad hubin kartaa waa markaad aqoontii leedahay wa sooma saas daraaddeed baa alcilmu qabla alqawli walcamal alcilmu qabla aljihaad walcilmu qabla asala walcilmu qabla asiyaam walcilmu qabla alxaj haddaadan aqoontii lahayn adoo moodaya inaad jihaadayso baad wax fasaadinaysa saas mal ama waa inaad wixii garanayso ama cid garanaysa waa inay ku hogaaminayso ku hagayso ka tala qaadanayso ay ku wadhaw saas daraadeed baa jihaadka muslimiinta ay asal u yahay inuu marjicu yahay culimada abubakr khaiib khaiib baqdaadi caley raxmatullah ayaa kitaabkiisa muxuu ahay alfaqih wlmutafaqih kelimo aada qiimo badan buu kuleeyahy oo madmuunkeedu u ahaa ilaahay diintiisa wuxuu ku xifdiyey buuri laba laba qolo tura waa inay u soo noqdaan buuhi culimada fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun aayaddaa iyo wuxuu keenay aayaddii kale muxuu ahaayey walow radduuhu ila arasuuli wa ila uli lmri minhum lacalimahu aladiina yastanbituunahu minhum lianna waxa weeyaan axkaamta shareecadao dhan bay culimmadu marjic u tahay jihaad marka culimo lagala cararay oo culimo aynan hogaaminaynin siduu jihaad ku noqon lahaa su-aal bay u baahantay jihaad dadkii aqoonta lagala cararay oo dad aqoon leh aan u noqonayninoo axkaamtiisa iyo qaadidiisa iyo yaa bannaan iyo yaan bannaanayna aan u noqonaynin oo aqoonteediiyo cilmigeedii aan lagu salaynin shaki ma laha inuu fasaad badan keenayo markaas macna marka waa in labadaa qodoba la xaqiijiyo qasadka iyo niyada iyo mutaabacada inuu sunnadii nebiga waafaqsanya sal ly slam iyo dariiqiisii saas macna can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasul sal lay slam rasuulku wuxuu yihi man maata ruuxii dhinta oo walam yaqzu aan duulin walxaal lam yaqzu uusan duulin isagoo duulin dhinta wlxaal walam yuxadid aana ku sheekaynin nafsahu naftiisana aan ugu sheekaynin bihi duulaanka aan ugu sheekaynin maata wuu dhintay calaa shucbatin gobol korkiibuu ku dhintay oo min nifaaqin munaafiqnimo waxa wariya muslim muslim baa yani ruuxii waa dhintay weligii ma duulin weligiina aad duushi qalbigiisa ma gelin kuwa sheekaysaninba meesha ma soo dhiganin ruuxaasi gobol munaafiqnimaa buu ku dhiman buu nabig sal ma sahlana marka sooma yani ruuxa muslimka ah yaa imaa inuu duulo yaa imaa inuu ku sheekaysanayo yowma ma aad diinta ilahay u nusurays sooma hadduusan qalbigiisana ayna ku jirin ficilhaanna uusan u samaynin waa nooc munaafiqnima ah, sidaasa xadiisku tilmaamaya waxayna culimadu u daliishanayaan shay waajib ah oo samayntiisu ay waajib tahay laba mid waay hadduu waajibaadka mutlaqaa yahay sida jihaadka kaleeto waa inaad qalbiga ka go-aansato inaad uu samayn doonto marka haddaadan samaynayn hadduu yahay waajibaadka muwaqatka ee waktigalena waa inaad go-aansatood qalbiga ka go-aansato markuu waktigiisu yimaado inaad samayn doonto cibaado wakti loo soo socota soma maalan salaada soo eh, socota salaada soo socoto ceshada lagu soo aado waa inaa qalbigaaga go-aana ku jiro inaad tukanto soo saas ma wixii taaganoo markaa taaganoo waajib ana waa inaad ficliyan u samayso labadaa mid wey marka laakiin waajib aayanna samaynaya qalbigaaga inaad samaysana ayna ku jirin mayabay qaacidadaasay taqriirinayaan in badanoo culimada usuulka ka mida man waxaa kaloo xadiidka laga faa-iidaysanayaa inuu ka mid yahay jihaadka sharciga ah waxyaalaha markhaatiga u noqon kara munaafiqnimadana loo deliishan karayo inuu macnaa maadaama ka tegiddiisa nifaaq ay noqoto samayntiisuna asbaabta nifaaqa rafciisa ayay ka mid tahay ode yani waxa weyaan inta badan qur-aanka markaad akrido waktigii nebiga sal ly waslam munaafiqiintu waxay ku soo baxeen wuxuu ahaa oo u badnaa dagaalka suuradda ugu badanee ka warrantana waminhum waminhum waminhum waa suurate suurat tawba sooma suuratu tawba waa suurada nimankaa fadeexaysay wa ee xaad qaaday waxay ku soo baxeen marka oo banaanka ugu soo baxeen waxa waa inta badan waxa jawaabta dagaalka saas macna tayib wa ana nabi radiyallahu anhu anna nabiy nabi sallallahu alayhi wasallam qaal wuxuu yiri jaahidu la jihaada almushrikiina mushrikiinta biamwaalikum xoolihiina kula jihaada wa anfusikum iyo nafafyaalkiina wa alsinatikum iyo carabyaalkiina oo waxaa weriye axmedu axmed baa weriyey wanasaa nasaa saxaxahu waxaana saxiiye alxaakimu dahabi baa ku waafaqay kadalika waxa saxiixiyey imaamu nawowi ibn cabdilhaadi fi lmuxarar sheekh albani iyo keyrkood xadiiku waa xadiis uga gaalada la dagaalamo kula dagaalama xoolihiina waxaa xadiisku inoo faa dagaalka iyo jihaadku nooca oo muxuu ahaayey gacanta keliya ma noqdo inaad koof qaaddo ama qori qaaddo ama goobta tagto keliya jihaadkuma jihaadku wuxuu noqdaa xoolana waa noqdaa carabka lagu dagaalamana waa noqdaa gacantu ku dagaalamtana waa noqdaa kulli noo wada jihaad carabkaad ku dagaalanto macnaheedu waxa weeye waa inaad xujadii caddayso oo dacwadii gudbiso oo aad diinta dadka gaarsiiso waa nooc jihaadka ka mid bal waa nooca kaayada jihaadka gacanta iyo dagaalku wuxuu wasiilo u yahay dacwadu inay dadka gaadho haayadu waa inay dadku tawxiidka iyo diintu gaadho waa jihaadkuna waa wasiilo ka mid wasaaisha ka mida saasma marka in afkal iyo carabka aada isticmaasho waxaa ka mid a ah, yani maalan gabayga iyo geeraarka lagu difaacayo xaqa lagu difaacaya ka mid sidii xasaan oo kale soo garmasa xasaan ibnu saabit nabiga sal lay waslam ka waha shaacirkiisii waa nooc ka mida marka carabka dagaalkiisu kaas waa carabka jihaadkiisu waa ka amaa xoolaha jihaadkooda iyagu waa inaad ku bixiso kii gacanta iyo kii carabka labadaba soma kii carabka ku dagaalamayo ku jihaadayay inaad xoolahaaga ku soo boodkarayso ood xoolahan ku bixiso kii gacanta ku dagaalamayo jihaadka sharcigaa ku jirayna inaad xoolahan ku bixiso saasman bal qur-aanka kariimka ah qur-aanka kariimkaa ah, macaanidaasoo dhan tusaya xujada iyo bayaanka iyo dacwada in lagu jihaado lagu dagaalamo jihaadna la yidhaahdo qur-aanka laftisaa tilmaamay masalan aayado badanoo waxaa jira intaan jihaadka la fardino jihaadka waxa la waajibiyey markii madiine nebigiyi soma maka intii la joogo jihaadku waajib maahayn saxaabadu waa hijroonahayeen oo ardul xabashay mar u carareen u qaxeen mar xaggale u qaxeen ma jirin jihaad waajib maahayn haddana maca daalika qur-aankii maka soo degay baa qaarkiis jihaadka faraya jihaadka marka culimadu waxay yidhahdaan bimacnaa waxaa laga wadaa jihaad lkelima ah, jihaad lkelima maala fii suurati lfurqaan oo kale alla soomada wajaahidhum bihi jihaadan kabiiran wajaahidhum bihi biqur'aan soma qur-aanka kula jihaad jihaad weyn marka waa jihaad kalima jihaad sayf wasilaal dibbay ka timi marka jihaad waa dacwadu waa jihaad waa nooc jihaadka ka mida ah. jihaadka marka la ilaaqo qur-aanka iyo sunnadu ay ilaaqaanoo qariino marka aan la haynin ku dhaca iyo gacan dagaalka gacanta laakiin waa lagu ilaaqaa xoolaha waa lagu ilaaqaa kan carabka waxaana lagu itlaaqa sidoo kaleeto midka mxuu ahaayey ruuxii uu naftiisa iyo gacantiisa ku dagaalamay ayb kan maalka weliba qur-aanku hormaryaa marar fara badano marar fara badan qur-aanku wuxuu hormaryaa kan maalka ibnulqayim caleyh raxmatullahi wuxuu leeyahy inta ilaahay uu kulmiyey nafta iyo maalka ku jihaada qur-aanka uu ku kulmiyey labadaas dhammaantood maalkaa la hormariyey hal meel mooye biamwaalikum wa anfusikum saasay isu daba yaalaan maalkaa horeeya naftaana ka dambaysa hal meel mooye xagee wey mehe ah, ah, xufaadi ina allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum halkaa ayad baa jirta nafta la hormariyey xoolahana la dambaysiyey qur-aanka intiisa kale maalkaa horeeya saas waxaad ka garanaysaa marka uu leeyahay maalku dowrka uu kaga jiro dacwadan faafinteeda iyo masaladaas mxuu ahaay mxuu ahaay jihaadka sharciga ayb waxaa loo daliishanayaa waxaa loo daliishanayaa oo culimada qaarkood u daliishadeen jihaadka oo gacantu inuusan fardu caynahayne fardu kifaayaya fardu kifaayahana waxaa la yidhahdaa wixii ummadda qaar ka mida ah hadday sameeyaan qaarka kale ayna dembi ka raacayni dembi uusan raacaynin macnaha marka asalka jihaadku inuu fardu kifaayaya baa laga qaadan bay leeyihiin waana sidaa saxdaa wey man lanna waxaa kutusaya xadiiu abi hurayra xadiiu abi hurayra fii saxiixi bukhaari ayaa kutusaya oo nabigu sal lay slam wuxuu yihi man aamana biاllahi warasuulihi wa aqaama asalaata wasaama ramadaana kana xaqan cala allahi an yudkilahu aljanna jahada fii sabiili illah aw jalasa fii ardihi alatii wulida fiiha ruuxii allah iyo rasuulkiisa rumeeyey oo salaada toosiye oo ramadaanka sooma allah wuxuu xaq ugu leeyahay inuu jannada geliyo ama ha jihaado ama meeshuu ku dhintay meeshuu ku dhashay ha ku dhinto jihaad ba yuusan gelin xadiidka hore ee macnaha soo sheegnay xadiidka hore oo macnaha wuxuu tilmaamayaa xadiidkani wuxuu tilmaamayaa bimacnaa jihaadku asalkiisu ruux walba kuma maa waajibee inta ku filan hadday isu taagto ummadda inteeda kale ujuubku waa ka dhacaya dambina ma raacay waxaana kutusayay qur-aanka laftiisa markuu rabbi ka warramay mujaahidiinta iyo qaacidiinta kuwa jihaadaya kuwa ka fadhiista dagaalka ka joogay wuxuu rabbi yidhi wakullan e eh, kullan wacada allahu alxusnaa ka jihaadaya dagaalamaya iyo ka ka fadhiistay labadaba ilaahay jannu u yabo marka asalkiisu waa fardu kifaaya laakiin xaaladuu noqdaa fardu cayn oo ruuxa si gooniya ugu waajiba waa marka maalan dhul islaam lasoo galo oo inta laga soo muslimiintii lasoo weero dhulkooda la qabsado waa mid midda labaad markii madaxa muslimiinta ay tidhaahdo soo bax ku tidhahdo adiga lagu xadido ama istinfaar uu dhaco soo baxa layda meel lagu hado ma jirin markaas ama hebelow bax lagu lagu cayimo xaaladda saddexaadna goobtii dagaalkaad joogtaayoo dagaalkii baa ku qabsaday waman yuwallihim yowmaidin duburahu ila mutaxarifan liqitaalin aw mutaxayizan ilaa fiica faqad baaa biqadabin min allahi waa markaas hadiiba goobtii aad joogto dagaalla ku qabsan xageed u carari farducaynkiisya markaas saddexdaa xaalo buu farducayn noqdaad waa culimadu yidhahdaa laakiin saddexda xaalo wixii ka haray asalkiisu waa fardu oo dadka in ku filan hadday isu taagaan ummadda inteedii kaleeto jiibkiiaa ka dhaxaya an caihaa radiala canha qaalad waxay tii qultu waxaa ihi ya rasuul la rasuulka ilaahay cala nisaai dumarka korkooda jihaadun jihaad maya cala nisaai jihaadun dumarka korkooda jihaad maya qaala nebigu wuxu nacamha jihaadun baa ah oo laa qitaala wax dagaala fiihi dhexdiisa uusan ahayn jihaad aan dagaal lahayn oon seef laysla dhacayn iyo warmo oo gacan laysu qaadayn baa dumarka korkooda ah huwa isagu alxaju xaj wey walcumratu iyo cumrowa rawa waxaa wariyay ibnu maaja wa aslu xadiikan asalkiisuna fi bukhaari buu iswey ayb yani waxa wy xadiidkani ibnu maaja baa soo saaray kadalika axmed ibnu khusayma daara qutni baa soo saaray waxaa saxiixiyey sheikh lislaam ibnu taymiya ibn lmuflix ibn cabdilhaadi alimaam nawowi ibn xajar albani ibn lqayim sheikh ilbaaz mamed bn amin shanqiiti eyrkood xadiika waxdiisua xadiikan yani qaybkan huwa alxaju walcumra amaa asalkiisu saxiixulbukhaarigu buu ku yaalaayo waxa lafdigiisu u ahaa waxay tidhi waxaan idhi rasuulka ilaahay alaa naqzu wanujaahid macak maanaan duulaynin oo raggii haddaad tihiin aanaan idinla jihaadaynin oo idinla dilmaan idin raacno a khayrkiiiyo fadligiiiyo jihaadkii rag baa la tegi dumarkii haddaanu nahay maanu ka qayb galno markaasaa nabigu wuxu yiri sal ly slam lakunna axsanu ljihaad aw afdal jihaad waajmalahu lakuna afdal axsana aljihaadi wa ajmalahu waxaa leedihiin jihaadka ugu fiican ee ugu qurux badan oo muxuu yahay alxaju xajun mabruur xaj wanaagsanoo si wanaagsan loo sameeyo lagaa aqbalay kaasaa idinka booskii jihaadka idinku jira markaas caaisha waxay tihi falaa adacu lxaja bacda id samictu hada min rasuuli lah sal lay slm xajka dayn maayo markaan hadalkaa nebiga ka maqlay kadib weligay xaj dayn maayo marka riwaayada bukhaari kuma jiro cumradu laakiin xajka keliya ku ata saas daraadeed wuxuuna yidhi wa asluhu fi lbukhaari xadiidka asalkiisa weeye laakiin qaybta cumradu kuma jirta bukhaariga xadiidkani wuxuu inoogu soo hormaray fii awaaili kitaabi alxaj kitaabi alxaj markaynu soo marayno bilowgiisa baan xadiidkan kusoo marnay ayb wa can cabdillahi bni cumar ah xadiidkani marka wuxuu faaidey xadiidkan laba masaleba weynu ka faaideysa acmaasha sayrka ah iyo daacaadka in jihaad lagu ilaaqi karo sooma laanna nebigu xajkii iyo cumradii buu jihaad ku ilaaqay waxaa kaleeto oon ka qaadanaynaa dumarka inuusan dagaalka iyo jihaadka dagaalkae gacanta ah inuusan laasim ku ahayn faradna ku ahayn saas maana faradkuma ah xadiis kalaa suganoo nabiga sal lay aslam haweeneyka u timid ku rasuul ilaahi aan duulaanka kuu raaco nabigu wuxuu yiri sal lay aslam iska had maxay odbaa haweeney kaalmaystay la maayo maxay odbaa haweeney dagaal keenay laydhihi maayo iska hadbu ku nbigu sal marka taqriiban marka dagaalku iyaga laazim kuma ah kumana waajiba inaysan dagaalku waajib ku ahayn bedelkii raggu ay jihaadka iyo dagaalka ajirkaa faraha badan ka heli lahaayeenna fadligaa laftiisa iyagu waxay ka helayaan xajkii cumrada ayagu xajkii cumrada waxaa la mid ah oo axaadiistu sheegeen ruuxa daciifkee tabarta daranee dagaalami karine naafada ama siisa isaga tabar daran isagana xajkaasaa jihaadkiisa waxaa lamida ah fuliga aljabaan ninkaan bahasha huurin karino bahash muxuu ahaaye hubkaba aan aanba arki karinba hadda taa maxaa lagu samayna dumarkaa lagu dara isaga waxaa layidhi bal isagana xajkaa dal dadka dada ah ee sidoo kaleeta aan dagaalami karin ayagana sidoo kaleet jihaadkoodu waa xaj kulu dalika xadiiska nabiga ku sugantay sal lay slam ayb laakiin masaladaasi ma diideyso hadday dagaalka galaan oo ka qayb galaan oo duulaanka raacaan ma diideyso waajibnimada uwaa waxa laga hadlaye laakiin hadday ka qayb galaan waa mashruuc waa mashruuc hadday ka qayb galaan maxaa kutusaya waxaa kutusaya nabiga sal lay wasalam alimam buhaari aleh ramatlah fi saxiixihi buu dhowr baab isdaba dhigay maslada ku saabsan khuruuju nisaai lilhazwi wa qitaalihinna buu baab ka dhigay dumarka oo u baxa duulaanka iyo iyagoo dagaal ka qayb gala axaadiis badan macnahaasaaor waxaa ka mid a ah maalan axaadiista kubaxay kutusaysa inay duulaanka u bixi karaan maalan xadiidkii ummu xaraam binti milxaan fii saxiixi lbukhaari waayrihi nabiga sal lay waslam xadiisku wuxuu ahaa rasuulka sal lay waslam habeen isagoo jiifa ayuu hurdada kasoo booday markaasaa nabigu wuxuu yiri sal lay wasalam isagoo muudsoonaya waxay ti rasuulku ilahi maxaa la muusoon wuxuu yidhi waxaan arkay umm, koox saxaabadayda ka mid a ah, ummadayda ka mid ood moodo madax iyo boqorro sariira ku fadhiyoo kale oo badda korkeeda marayo oo duulaan ah baa lay tusay buui taasaan ku faraxa markaasaa nabigu waxay tihi umuxaraam rasuulku ilaah ilaaha ii weydii inuu iga mid dhigo kuwaa markaasaa nebigu wuxu uri sal ly sl ka mid baa tahay waxyar buu haddana yaro seexday hurdadii buu haddana kasoo booday isagoo muusoonaya markaasuu ku rasuulilah haddana maxaad la muusootay sidii kale wuxuu ihi waxaan ku riyooday waxaa lay tusay koox ummadayda ah oo badda duulaanku ah korkeeda maraya ood moodo madax sariiran ku fadhidoo kaleeto markaasaa waxay ti rasuul ilahi kuwaana ilaahay inuu igu daro i weydii may ku heraad ku jirtaaraam binti milxaan waxay raacday marka ciiday saxaabada ku jireen rag kalena ku jireen oo badda cad maray oo jasiirada qubris ku duulay galahaasayna ku aasanta raxmatullahi caleyh xadiikaasaa ka mid waxaa ka mid ah axaadiis fara badan maala fii saxiixi muslim waxaa ku sugan min xadiidi anas ummi sulaym radi allahu tacala canha ayaa waxay samaysatay maalintii xunayn waxay samaysatay toori maalintii xunayn baa nabigu wuxuu arkay iyadoo toori wadato namuslasa waxu yihin toorida saatignal markaasaa waxay tihi in banaa minii axadu min almushrikiina baqartu badnahu <clears throat> waxaan rabaa toorida mid gaalada ka a ah hadduu iisoo dhowooda caloosha inaan kaga jeexaan rabaa oo kala jaro waxaa ka mida ah, maala dagaalkii uxud oo kaleeto caaisha iyo keyrkeed iyo saxaabad doonka saxaabadu waa qaybi ka ahay laakiin maxay qabanayeen baa iswedina hubkay qaadeen mare hubmaya qaadina asalkoodu waa tasatur iyo baaska looguma tala laakiin waxay qabanayeen waxyaala badan oo kale masalan dhaawacay qaadahayeen muxuu ahaayey jalka ayay waraabinahayeen ragga dhaawacmay muxuu ahaayey way caawinayeen kaalmada dambe ee ciidankay qaabilsan ilaa markii dambe xaaladdu markay xumaatay xataa uu leeyahay saxaabada nin ka mid a ah, ayagoo maryaha intay kor u fayseen lugahooda hoose u muuqdaan arkay ee xaalad luga la qariyo miya tagan xaaladdu waa dhanaanaatay sooma marka cala sawaab waxa waaye hadday ka qayb galaan wax mamnuuca maaha laakiin ma ku waajibay markii la weydiiyey laazim ma ku yahay jawaabtu waa maya laazim kuma aha dagaalku ragku waajib ku yahay laakiin hadday ka qayb galaan oo waxay qaban karaan ay qabtaan markaasi waxa weye mamnuuc maa xaaraamna kuma aha waa u bannaan tahay hada bilahi tawfiiq sal allah waslam cala nabiyina muxamed wcala alihi saxbi waslm